بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ربنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal waxaynu ka warrami doonaa barnaamij aynu ku soo qaadan doono geesiyadii muslimiinta soo maray gaar ahaanna waxaynu soo qaadan doonaa geesi ka mida ah geesiyadaas waana saxaabi ka mida ah saxaabadii rasuulka waxaa la dhahaa magiciisa cabdillaahi ibnu zubayr ibnu alcawaam radia allahu canhu wa ardaah ilaahay raalliha ka ahaado isaga iyo iyo hooyadii iyo dhammaan saxaabadii rasuulka oo dhan walaalayaal cabdillaahi ibnu zubayr wuxuu ahaa geesi wuxuu ahaa mujaahid aan cidi dagaalka iyo furuusanimada aan cidi ku haysanin wuxuu ahaa caabid ilaahay caabuda wuxuu ahaa caalim aqoon badan leh wuxuu ahaa amiirkii muuminiinta wuxuuna noqday maamule maamula jagada ugu sarraysa ee dowladda islaamka oo khaliif ayuu noqday walaalayaal haddii aynu tusaalayaal ka soo qaadanno bal hadda saxaabigaas dhallinyarada ahaa qaabkii uu cibaadaysan jiray bal aynu tusaalayaal ka soo qaadan wuxuu dhahay camru bni diinaar wuxuu dhahay ma ra'aytu musalliyan qad axsana salaatin min cabdillaahi ibni zubayr camru bni dinaar wuxuu leeyahay maan arkin cid ka salaad wanaagsan sidii uu u tukan jiray salaadaha ninka la dhaho cabdillaahi ibnu zubayr radi allahu canhuma wuxuu ahaa qawaamu lleyl nin habeen oo dhan taagan oo salaadu taagan ayuu ahaa radi allahu canh wuxuu ahaa sawaamu nahaar nin sooma maalintii ayuu ahaa wa kaana yusamma xamaamata almasjid waxaana loogu yeedhi jiray xamaamat almasjid shimbirtii masaajidka joogtay macnaha farabadnaanta uu masaajidka joogo iyo ku nagaanshaha uu ku nagaadiyey markaa masaajidka iyo goobta cibaadada iyo cilmi dalbashada ayaa loogu bixiyey xamaamat almasjid mujaahid oo ahaa taabici weyn oo ka mida ah taabiciintii wuxuu dhahay kaana bnu zubayr idaa qaama ila asalaati kaannahu cuud ibnu zubayr wuxuu ahaa radia allahu canhu kolka uu salaadda uu kaco waxaa la moodi jiray inuu yahay qori siduu u taagan yahay ee uu rabbigii subxaana wa tacaala uu ugu salaadayo ee uu u cibaadaysanayo wuxuu ahaa walaalayaal saxaabiga kani qaa'im xata sabaax mid maalmaha qaar taagan oo salaad u taagan ilaa inta laga waabariisanayo layla huwa raakac xataa sabaax habeenada qaarna wuxuu ahaa mid rukuucsan ilaa inta laga waabariisanayo waleyla huwa saajid xataa sabaax habeenno kalena wuxuu ahaa mid sujuuda ilaa iyo inta laga waabariisanayo waxaa kaloo ka mida ah cibaadadiisii faraha badanayd in uu yimi marka sayl saylku waa daad baa yimi oo wax daadkaasi uu qaaday kacbadii biyo badan roob badan oo da-ay marka dadkii waxay joojiyeen dawaafkii ay dawaafayeen kacbada sharafta leh kadibna cabdilaahi bnu zubayr baa dawaafay haddaba bal hadda qaab noocmaa buu dawaafay iyadoo roob jiro uu meesha jiro wuu dabaashay walaalayaal subxaan allah si aanu u joojinin dawaafkii kacbada barakaysan marka dadkii kale markii ay ka gaabsadeen oo ay iska fadhiisteen isagu dabaal ayuu xitaa ku dawaafay beytka iyo kacbada sharafta leh waxaa kaloo laga wariyaa walaalayaal inuu ibnu zubayr radia allahu canhu maalin maalmaha ka mida isagoo tukanay ay xagga sare guriga dushiisa sare saqafka ay kasoo dhacday abeeso abeesadaasna waxay ugu dhacday ilmo yar oo uu dhalay oo haashim la odhan jiray ayaa caloosha kaga dhacday markaa dumarkii agtiisa joogay ayaa markaa qayliyay isagina salaad buu ku jiraa dabadeedna waxay ka cabsadeen abeesadii ilmaha yar markaa caloosha ka saarnayd ugu dambayn abeesadii way dileen ilmihii yaraana waa ka badbaaday ibnu zubayr oo ilmihiisii hadda abeesa caloosha u saaran tahay ismuu dhaqaajinin guriga dhan ee qaylinaya dumarku ay argagaxsan yihiin ee wuxuu sii watay salaadiisii subxaanaka rabbana waxay kuwaasi ahaayeen tusaalooyin ina tusaaya siduu caabidka u ahaa ee uu ilaahay ugu cibaadaysan jiray soonkiisu soonaadu fara badan ayuu ahaa oo waxa la dhahaa wuu israacin jiray toddobaadkii hal maalin oo keliya ayuu ka afuri jiray inta kalena waa soo manaan jiray haddaba saxaabigan radia allahu canhu waynu u tegi doonaa geesinimadiisa iyo mawaaqifta la yaabka leh ee uu leeyahay taariikhda gashay bal aynu iminka dul istaagno nasab ahaan iyo dhalasho ahaan saxaabigani xagguu ka soo jeeda saxaabigan hooyadii waayo hooyadii waa asmaa binta abibakr asidiiqa radi allahu canha waa asmaa binta abibakr asmaa data nitaaqayn waa asmadii cajiibka ahayd gabadhii geesiyadda ahayd ee la yaabka ahayd ee haweenka muslimaadka ee ugu khayrka badan ka mid ahayd waa gabadhii iyadoo yar oo uur le weliba uurka cabdilaahi ay lahayd uu u yimin cadowgii ugu weynaa ee ilaahay iyo rasuulkiisa fircawnu haadihi l ummah abujahal ninkii la odhan jiray isagoo raadinaya abuubakar iyo nebiga maalintii ay hijiroodeen gurigii abuubakar buu yimi asma oo markaa xaamilo ahayd oo uurka cabdilaahi lahayd ayaa albaabka ka furtay markaasuu wuxuu ku dhahay mee abuubakar markaasay tidhi ma garanaayo kadibna dhirbaaxa ayuu ku kala wareejiyey lamaayo ay ka kuftay dabadeedna gabadhii yarayd waxay tidhi ma markii aad raggii iska celin kari weyday ayaad dumarkii ku soo hoos noqotay gabadhii markaa wajahaday ayadoo yaroo dhallinyaro ah fircawnu hadihi lumma fircoonkii ummadda tani abaajahal ayaa markay boqol sano gaadhay da'deedii haddana waxay waajahdayn xajaaj ibnu yuusuf athaqafi ninkii xajaaj lo odhan jiray ee dilay wiilkan cabdilaahi ibnu zubayr oo aanu ka warrami doono qisadaas iyo dhacdadaasina sida uu dhacday oo waxay ku tidhi asmi radia allahu canha nebigu wuxuu noo sheegay sala allahu calayhi wasalam inuu reer takiif ay ka soo bixi doono laba beenaale beenaalihii koowaad waanu aragnayo mukhtaar buu ahaa kan kale soo baxaya reer bani thaqiifna shaki igagama jira bay ku tidhi inaad adiga tahay waa kuma waa xajaaj oo dadkao dhan ay ka cabsan jireen oo marka magaciisa la maqlo ay dadka qaar hadday doonaan iskuba kaaji jireen haye hooyadii waa gabadha geesiyadda ah ee asmaa binti abibakar awowgiina waayo awowgiis hooyo subxaan allah waa abubakara sidiiq waa abubakara sidiiq weeye radia allahu canhu waardaah waa saxaabigii ugu khayrka badnaa uguna fadliga badnaa ee nebigu sala allahu calayhi wasalam uu tilmaamay haddii iimaanka abibakar kafad la saaro ummadda dhan ee islaamka ah marka laga yimaado nebiyada iyagana iimaankooda kafad la saara waxaa cuslaanaya iimaanka abaabakar subxaan allah saxaabigii qaaliga ahaa ee saaxibka nebiga ahaa sala allahu calayhi wasalam baa awow u ah eedadiina waayo talow habaryarti waayo habaryarti waa caaisha allah ma caaisha habaryaru ah nacam habaryartii waa caaisha radia allahu canha ummi lmuuminiin asiddiiqa bintu sidiiqa tii runta badnayd ee aabbaheedna uu runta badnaa ayaa habaryaru ah waana ummilmuuminiina waa hooyadii mu'miniinta ama xaaskii nebiga sala allahu calayhi wasalam baa habaryartii ah Abtiyaashii waxay ahaayeen Cabdillaahi bn Abi Bakar wiilkii dhallinyarada ah ee ku shahiiday dhaawicii kasoo gaadhay Daa'if, iyo Cabdiraxmaan ibni Abi Bakar iyo Maxamed ibni Abi Bakar ayaa abtiyaal u ahaa. waayo qaybtaas waxa weeye waa hooyadii iyo abtiyaashii awowgiisii xagga hooye aabihii talo waayo bal xagga aabanimadana aynu eegno aabihii waxa weeye waa Zubayr allahu akbar yamaan garanaynin zubayr xawaariyu rasuulillaah waa zubayr ibn alcawaan ibn khuwaylid radia allahu canhu ardaah waa geesigii muslimiinta waa xawaariyu rasuulillaah ayaa aabba u ah ayaydii aabbayaa garanay ayaydii aabba oo dhashay aabbihiisan zubayre geesiga ahna waayo waa safiya bintu cabdilmutallib oo nebiga eedadiiya allahu akbar iyaduna gabadhii geesiyadda ahayd ee cajiibka ahayd ee taariikhda reebtay ayay ahayd oo maalintii yowmulkhandaqa ama yowmulaxzaab dagaalkii axzaab markii lagu jiray ee nebigu iyo saxaabadiisu ay godka qoteen ayaa waxa dhacday walaalayaal nebigu oo wajahaya gaaladii reer quraysheed iyo carabtii kale reer bani khadafaan ay isu soo urursatay tobanka kun ahaa ayaa hal mar waxaa khiyaano qaran ku kacay yahuuddii la odhan jiray reer bani qurayda dabadeedna waxay dooneen in ay qafaashaan haweenka muslimiinta iyo maatada iyo carruurta nebiguna haweenkii iyo carruurtii wuxuu dhigay meel qalcad ah ama dhufays buu dhigay dhufayskaas ayay yahuuddii waxay u soo dirtay nin jaasuus ah ama il ah oo baadhaya ama doonaya inuu hubsado in hadda qalcaddaas ay rag ku jiraan markaa safiya baa aragtay ninkaa isha ahee wareegaya dabadeedna inta ay xidhatay dircigii dagaalka iyo kuufiyaddii dagaalka loo xidhan jiray ayay qaadatay camuud ul dheerna way qaadatay ishii ninkii isha ahaa ee basaaska ahaayee meesha wareegayey ayay madaxa ku dhufatay kadibna mindi ay sidatayba kurta ku goysay madaxiisa intay qaaday ayay ku tuurtay dhankii yahuud markaasay yahuuddii argagaxeenoo dhaheen ma halkanaad leedihiin rag kuma jiro kumabay soo dhicinba hadda haddii ay markaa ku soo duuli lahaayeen way wada qafaalan lahaayeen caruurta iyo haweenka muslimiinta oo dhan laakiin geesinimadii safiya binta cabdilmutalib radia allahu canha ayaa badbaadisay maatadii muslimiinta oo dhan islaantaas ama gabadha safiya binto cabdilmutalib la dhahna waa ayeydii aabbo waana gabadhii soo korisay wiilkeedan zubayr ibnalcawaam ee ku soo korisay inaanu qalbigiisu aqoonin fulaynimo ee qalbigiisa ay ka buuxda geesinimo iyo raganimo ayeydii aabbihii eedadi waayo oo zubayr eedaya u ahayd waxa u ahayd khadiija bintu khuweylid allah oma khadiija umilmuuminiin baa aabihii zubayrna eeda u ahayd nacam waxa lo odhan jiray khadiija bintu khuweylid zubayrna maxaa la dhahaa zubayr ibnu cawaam ibnu khuwaylid marka cawaam iyo khadiiji walaalay ahaayeen marka eeday u noqonahaysa subxaan allah bal marka waxaad fiirisaan walaal wiilka la dhaho cabdillahi ibnu zubayr qoyskiisa balu fiirso zubayr baa dhalo wa xawaariyo rasuulillah ayeydii waa safiya oo waa nebiga eedadii khadiija bintu khuweylidna ayeybay u tahay hooyadii waa asmaa binti abibakar awowgii hooyo waa abuubakar asidiiq habaryartii waa caaisho agtiyaashii waa cabdillaahi ibn abibakar cabdiraxmaan ibn abibakar moxamed ibn abibakar subxaan allah haddii cidi markaa ilaan dheerannimo ku faanayso ama ay ku faanayso nasab iyo dhalasho waxaa ku faanin lahaa markaa cabdillaahi bnu zubayr radia allahu canhu wa ardaah walaalayaal wiilkani wuxuu dhashay sannadkii koowaad ee hijiriyada oo waxaa dhalay asma binti abibakar iyadoo markaa xaamilo ahoo sanadkii bishii ugu dambeysay ah ayay soo safartay ayadiiyo walaasheedii caaisha iyo caaisho hooyadeed umuroomaan waxay yimaadeen markay marayeen quba waa meeshan masaajidka quba ee masaajidkii ugu horreeyey ee islaamka la dhiso halkaa markay marayeen bay foolatay oo waxay umushay wiilkan cabdilaahi ibnu zubayr la dhaho radia allahu canhuma waxaana jirtay walaalayaal hadalla ku tidhi kuteen ama ishaaca ahayd oo yahuuddii degganayd magaalada madiina ay ku dhex faafisay mujtamacii muslimiinta waxay dhaheen yahuuddii waxaanu sixirnay carruurtii yaryarayd ee aad dhalayseen muslimiinay waanu idinka sixirnay wiilna ma dhalaysaan marka habla mooyaane wax kale umaysan dhalan jirin si ay ahaataba markii saxaabadu ay tageen magaalada madiina toddobaad markii la sugay gabadhuna ay dhalato ay socotay laba toddobaad bil ay noqotay laba bilood saddex bilood ilaa afar bilood waxay noqotay arrintii wax laskaba rumaystaba oo la mooday markayna yahuuddii ay si toos ah u sixirtay dadkii muslimiinta ahaa waanay wiil dambaba dhalaynin kadibna wiilkanaa dhashay cabdilaahi ibnu zubayr oo ahaa wiilkii ugu horreeyey ee ku dhashay yacni magaalada madiina agagaarkeeda ku dhashay kadibna abuubakar oo ahaa awowgii ayaa dhabarka ku qaaday isaga iyo saxaabadii kale magaalada madiina mudaaharaad baa ka dhacay magaaladii madiina laysugu soo baxay muslimiinta ayagoo qaylinaaya oo leh allahu akbar allahu akbar ilaahay baa weyn akhza allahu alyahuud alla ha hoojiyo hana halaago yahuudda waa kanoo ilaahay wuxuuna siiyey wiilkii beentii ay faafiyeen iyo wixii ay akhrinayeen iyo ishaacad iyo wararkii ku tidhi kuteenka ahayd been bay ahayd manaysan sixrin dadkii muslimiinta ah wiilkaasi wuxuu ka farxiyey markaa dhammaan muslimiintii ku noolayd magaalada madiina kadibna abubakar oo awowgii ahaba soo kaxeeyey wiilkan wuxuu keenay nebiga sala allahu calayhi wasalam nebigu dhabtiisu fadhiisiyey ilmaha kan dabadeedna timir yar ayuu nebigu afkiisa geliyey dabadana candhuuftii iyo riiqu rasuulillaah candhuuftii rasuulka iyo timirtiiyo wada socota ayuu halkan dhanxanaga afkiisa qaybta sare ee dhanxanaga loo yaqaano ayuu ilmihii yaraa markaa kaga dheji waxay ka mid ahayd arrintaasina sunnadii nebiga sala allahu calayhi wasalam waxayna ahayd markaa si markaa waxa ugu horeeya ee ilmaha yar afkiisa ama cuntada ugu horreysa afkiisa gasha ay u noqoto markaa cunto barakaysan iyo candhuuftii nebiga sala allahu calayhi wasalam maantana cilmiga bani aadamka iyo saynisku wuxuu caddeeyey ilmuhu markuu yar yahay in markaa d n a giisa ama geneticalkiisa macnaha isirsidihiisa ama hidasidihiisa ay wax badan ka beddesho ama ay raad badan iyo saameyn badan ay ku leedahay ilmuhu wuxuu cuno tusaale ahaan hooyadu markay ilmaha dhasho ee ay naaska nuujiso hooyadaasi ilmaha ay naaska nuujinayso raad badan ayuu ku leeyahay ilmaha sidoo kalena islaamka waxaa ka mida ah mucjisooyinkiisa in xitaa haddii ay gabadh kaloo aan dhalin ilmaha ay naaska nuujiso oo shan jeer markaa uu naaska nuugay ilmahaasi ilmahaasi markaa gabadhaas waxay u noqonaysaa hooyadii ridaacada ama naasnuujinta ayay u noqonaysa oo maxram bay ka noqonaysa xitaa carruurtay dhashina maxram ayay ka noqonaysa subxaan allah marka waxay halkaas mucjisada islaamkana waxaa ka mid a in xataa ilmuhu markuu yar yahay d n giis iyo genetical yacni isirsidihiisa iyo hiddasidihiisa hoose unugyada jidhkiisa ku jira in ay ka qayb qaadan karto xabiibka muxammedna sunnadiisa maxaa ka mid ahayd sala allahu calayh wasalam inuu markaa candhuuftiisa timirtaa yar intuu soo mariyo afka ilmaha yar ugu dhajin jiray si markaa waxa ugu horreeya ilmaha yar afkiisa galaa ay u noqoto noqoto riiqu rasuulillah candhuuftii rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yeedhay abubakar oo wiilkan yare cabdilaahi aabbihii awowgii ahaa markaasuu ku dhahay ku eedaam markaasuu nebigu ku eedaamay waxa ku eedaamay baan ujeedaa abubakar radia allahu canhu nebigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu u bixiyey markaa magaca kan cabdullaahi marka cabdullaahi bnu zubayr sidaasa loogu magac daray wiilkan yari markuu hadalka bilaabay ama hadalka uu sidaa ugu hadaaqayba kelmaddii ugu horreysay afkiisa ka soo baxday waxay ahayd asayf asayf bay ahayd seef baa ka soo baxday afkiisa waxay ku tusaysaa ilmahaasi mustaqbalka soo socda yacni eh, seeftaas iyo dagaalkaas iyo jihaadkiisaasi in uu meel badan iyo darajo badan uu ku gaadhi doono waxa dhacday walaalayaal markii ilmahan yar uu dhashay ayaa habaryartii caaisha bint abibakar ayaa waxay ka dalbatay walaasheed asma bint abibakar in ay korsato wiilkan la dhaho cabdillaahi bn abibakar marka cabdillaahi ibnu zubayr baan u jeedaa wuxuu ku noolaa oo uu ku koray gurigii caaisha iyo gurigii nebiga sala allahu calayhi wasalam walidaalika caaisha maxaa loogu yeedhi jaro kunyadeedu ay ahayd ummu cabdillaah ummu cabdilaahi baa caaisho lo odhan jiray waa hooyadii cabdilaahi dhashay cabdilaahigaasi waa wiilkan ay habaryarta u tahay ee loo yaqaano cabdilaahi ibnu zubayr radia allahu canhuma aad bayna u jeclayd caaisho wiilkan ay habaryarta u tahay oo waxaa la dhahaa marka laga yimaado rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam iyo aabaheed abibakar qofkii saddexaad ee aadka u jeclayd caaisha wuxuu ahaa cabdillaahi bnu zubayr radia allahu canhuma walaalayaal wiilka kan haddaba bal qaab dhismeedkiis iyo shakliga ilaahay uu siiyey sidee buu u ekaa wuxuu u ekaa walaalayaal awowgii abuubakar lagama garan jirin wiilkaas abubakar oo halkaa taagan ayuu ahaa subxaan allah midabkiisu wuxuu ahaa midab casuus leh ama midab markaa caddaana oo laakiin casuus badan leh oo maariin casuus xiga ah wuxuu ahaa nin dhuuban sidoo kale abubakar wuxuu ahaa nin dhuuban oo caata ah manuusan dheerayn abuubakar oo awowgiisa ahina nin dheera ah, oo sidaa u dheer muu ahayn laakiin waxay ku kala duwanaayeen abubakar waxa weeye gadhka abubakar waxaa nin tima badan oo xaad badan oo gadh badan oo gadhkiisu dheer yahay laakiin cabdilaahi ibnu zubayr gadhkiisu aad buu u yaraa oo midabkiisuna midab jaalle ah ayuu girhkiisu ahaa oo waxaa la tilmaama markuu lixdan gaadhay markii cabdillahi ibnu zubayr ayaa garhkiisaasi isqabsaday markii hore gadh yar oo khafiifa unbuu lahaa wuxuu ahaa warkaa walaalayaal wiilkani sifooyinkiisa ka mid ahayd inuu ahaa nin fasaaxa yacnii nin aftahana nin geesiya waa siiradiisa markaynu ka warramaynaan arki doonaa geesinimadiisa iyo aabbihii sida uu uga dhexlay geesinimada wuxuu ahaa nin cilmi badan dooyaa ka cilmi badnaanaya nin ay soo korisay caaisha binti abibakr asidiiq radi allahu canha wuxuu ahaa markaa halkaa labadiisa indhood dhexdooda ama halkaa fooda hore wuxuu ku lahaa sujuud weyn oo madow salaadiisii farabadneed iyo sujuuddiisii bay ku tusaysaa walaalayaal zubayr ibn alcawaam sannadkii labaad ee hijiriyada oo markaa cabdilaahi bnu zubayr uu laba sano jiro ayaa wuxuu ka qayb galay aabihii zubayr ah, ah radia allahu canhu dagaalkii beder buu ka qayb galay wacdaro la yaab leh ama bala'an xasanan bala aad u wanaagsan iyo wacdaro cajiibana halkaa waa ka dhigay markaa zubayr ibn alcawaam radi allahu canhu waxaa dagaalkaa kasoo gaadhay dhaawaca halkaa dhabarka ama qoorta hoosteeda oo dhaawac markaa god sameeyey ayaa kasoo gaadhay zubayr ibn alcawaam marka cabdilaahi iyo wiil yar ah ayaa wuxuu ku cayaari jiray ama ku dheeldheeli jiray aabbihii dhabarkiisa gaar ahaanna wuxuu qabsan jiray meeshii dhaawaca uu ka soo gaadhay zubayr ibnu alcawaam dee dhaawacaasina ilaahay dartii buu usoo gaadhiyo dagaalkii ugu weynaa islaamkaba dee macrakatu uxud yowma yowmaaltaqa aljamcaan uu alla ku tilmaamay subxaana wa tacaala maalintii ay labadii kulmeen kooxdii baatilka iyo kufriga iyo gaalnimada iyo kooxdii islaamkii iyo xabiibkii moxamed sal allahu alayhi wasalam zubayr walaalayaal sanadkii ku xigay saddexaad wuxuu ka qayb galay dagaalkii uxud dagaalkaasna raggii wacdaraha cajiibkaa dhigay dee waxaa ka mid ahaa zubayr radi allahu canh waxaa dagaalkaa joogay walaalayaal nin qabaa'ilkii reer quraysheed ka mid ahaa ninkaasi wuxuu sitay markaa dhar xadiida bir xadiida dirci xadiida buu sitay iyo madaxa koofiyad buu ku sitaa bir ah ee kabo wuxuu sitaa bir ah dhar xadiid ah buu sitaa wuxuuna saaran yahay awr wuxuuna haystaa seef aad u dheer cidi gaadhi mayso haddii waran lagu tuuro ama lagu tuuro fallaadh ama dhagax lagu tuuro ama leeb iyo qaanse lagu tuuro waxbaba kama dhimayso isagoo awrkiisa ayuu saaranya seef aad u dheerna wuu wataa ku kastoo usoo dhowaadana wuu dila sagaal qof ayuu ka dilay muslimiinta waa loo taag waayey ninka markaasay saxaabadii ka cawdeen oo dhaheen rasuulkii ilaahayo kan dee dadkiiba laa sagaal qof nin dila balka waran nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi yaa u baxaya haddaydaan u bixin anaa u baxayo sala allahu calayhi wasalam marka waxaa soo booday geesigii muslimiinta zubayr bnu alcawaam radia allahu canh marka waxa dhacday walaalayaal intuu awrkii xagga dambe kaga yimi ayuu dibkaas awrkana waxaanu naqaanaa labadiisan lugooda dambe inay sidan usoo qalloocaan marka intuu isku qabsaday dibkii iyo lugihiisii soo qalloocay buu intuu saa u fuulay ayuu awrkii dusha uga baxay si ilbidhiqsiyo gudahooda deetana gaalkiiyo sii jeedun buu ka tuuray awrkii labadoodiiba dhulkay ku wada dhaceen dabadeedna wuxuu iska soo fujiyey mindi uu sito gaalkii sidaasuu ku bireeyey awood cajiiba ah. quwad meel ay ka timaan la garanayn xoog weyni subxaanaka rabbana laa xawla walaa quwata ila billah gaalkii markaa sagaalka qof dilay ee naftaba u keenay muslimiinta ninkii kaga takhallustay wuxuu ahaa zubayr ibn alcawaam radia allahu canhu sidoo kale zubayr oo cabdillaahi aabbihii ahaa dee dagaalkii axzaab ama khandaqa ee godka dheerna la qoday dagaalkana wacdaro cajiiba buu ka dhigay cabdilaahi ibnu zubayr laftigiisa ka sheekaynaya wuxuu dhahay maalinta anigu shan sannadood ayaan jiray waxaan arkay buu yidhi aabbahay oo nin gaala eriyanay dabcan godkii weynaaye la qoday walaalayaal maadaama godka la qoday rag baa geesiyadii markaa dadkii reer qurayshadii carabtii markaa la dagaalamaysay nebiga calayhi salaatu wasalaam qaar baa fardahoodii iyagoo wata ka soo booday godkii markaa waxay yimaadeen dhankii kale muslimiintu ay joogeen waxaa ka mid ahaa markaa raggii soo booday nin bahal ahaa waxshi ahaa yacni bahalkii ku noolaan jiray jasiiradda carbeed ee la odhan jiray camru bnu wud camru camruubnu wud iyo waxshub uu ahaa jasiiradda carbeed ku nool oo qofku markuu maqlo magaciisa uu kurbado uuna isku kaajo isagoo halkiisa fadhiya bahalkaas baa wuxuu u soo baxay markaa godkiibuu ka soo baxay isaga iyo geesiyo kaleoo ka mida ah reer quraysheed waa safwaan ibnu umaya iyo iyo cikrama ibnu abijahal iyo rag kale bahalkii haddaba camruubnu wud ayaa wuxuu dhahayaa ii soo baxay waxaa u soo baxay geesigii muslimiinta caliy bni abitaalib radiallahu canhu imaamkii weynaa ayaa u soo baxay gaalkii lo odhan jiray camru ibnu wedna halkaasu kaga takhallus hadda waayo ninkan waa bahal baynu ku tilmaamniye waxshi oo xitaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dhahay saddex jeer ayuu caliy bni abitaalib wuxuu ku dhahay waxaan kaaga cabsanayaa caliyow inuu camru bnu wed uu ku dilo markaasuu cali bn abi aalib ku adkaysto dhahay rasuulka ilaahi hadduu doono hay dilo anaa u baxay wuu dilay dhacdadaa wixii ka dambeeyana ciddii markaa jasiiradda carbeed ay ka washwashlayn jirtay ama ay ka cabsan jirtay ee loo bixiyey qaatilu camru bnu wud kii dilay camru bnu wud wuxuu noqday geesigii muslimiinta caliy bn abi aalib karama allahu wajha markaa markii la dilay camru ibnuwud ayaa raggii kale la socdana way firdhadana wayse sii daayeen waxaa soo booday oo muslimiinta safkoodii ka soo haaday zubayr ibnulcawaam gaal baa markaa faraskiisa sii watoo isla godkii ka tallow garabkaasuu seeftii kaga dhuftay baawarkii iyo awooddii iyo xooggii seeftaasi ay lahayd qofkii markaas faraska saarnaa laba dhambal buu u dhacay isaga iyo faraskii u saarnaaba subxaanaka yaa allah war awoodda intaa la eg maxay ahayd ma qof buu seefku kala gooyey iyo faraskii u saarnaaba cabdillahi ibnu zubayr wuxuu yidhi shan sane ayaan jiray indhahaygana waan saaray buu ku leeyahay aabbahay oo gaalkaa kala dhambalaya isaga iyo faraskiisiiba subxaan allah waxaa kaloo ka mid ah zubayr radiallahu canhu geesigii muslimiinta wuxuu ka qayb galay dagaalkii reer bani qurayda waa kuwii khiyaameeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam yahuuddii waana dhaqankooda caadadooda inay had ya jeraale ay kaga baxaan oo ay khiyaaniya dhagar u maleegaan muslimiinta zubayr alcawaam dagaalkaa markii uu ka qayb galay waa kii nebigu siinayey markaa taytalkii iyo laqabkii iyo naanaystii amaan odhan karno shahaado sharaftii ugu dambaysay muxuu dhahay nebigu calayhi salaatu wasalaam likulli nabiyin xawaariy oo xawaariyi zubayr nebi kastaaba wuxuu leeyahay xawaari nin sokeeyo ah oo saxaabadiisa ka mida buu leeyahy wa xawaariyi zubayr alcawaam anigana xawaarigayga dhabta ah ee gaarka ah waa zubayr bnu alcawaam radia allahu canhu ardaa marka cabdillahi ibnu zubayr wuxuu kusoo barbaaray geesinimo iyo furuusanimo ama fardafulnimo ayuu kusoo barbaaray radia allahu canhu ardaa walaalayaal markuu gaadhay da'diisu toddoba jir ilmo yaroo toddoba jira toddoba sano sabca siniin toddoba jir bal hadda waxa toddoba jir ka suurtooba u fiirsada ma inagu xitaa toddoba jir wax lagu aaminaa ma jiro ilmahan toddoba jirka bal cajiibkan u fiirsada cabdilaahi ibnu zubayr oo toddoba jira ayaa wuxuu u tegay carruurtii kale la da'da ahayd oo ay ka mid ahaayeen marka cabdilaahi ibnu jacfar iyo camru ibnu abisalama iyo dhallinyaro kale iyo carruur yaryaroo fara badan buu u tego wuxuu ku dhahay raggii waaweynaa ee innaga waaweynaa waa kuwana nebigiiba la baactamayaan oo heshiis bay islaamnimo kula gelayaan inagu maxaynu ula geli weyn ina marsha buu yidhi waxa yimi masaajidkii hilmihii <laughs> yaraa iyo toddoba jirka ahaa ee cabdilaahi ibnu zubayr oo koox dhan iyo ciidan carruureed hogaaminayay masaajidkii isku soo shubeen subxaan allah nebigiibay u tageen markaasuu nebigu yidhi war maxaa dhacay markaasuu dhahay ilmihii yaraa iyo toddoba jirka ahaa ee cabdilaahi ibnu zubayr radia allaahu canhuma wuxuu dhahay rasuulkii ilaahay oo raggii naga waaweynaa waadigana waad la beectamoobaysa oo heshiis baad kula gelaysaa islaamnimada annagana maxaa nloloola geli waa nebigu wuu qoslay fatabasama daaxika waa qoslay rasuulku sala allahu calayhi wasalam markaasuu ku yidhi war fur gacantaada ubsud yadayk fur gacantaada gacantiisii buu furay markaasuu nebigu la beectamoobay sala allahu calayhi wasalam kadibna wuxuu dhahay nebigu erayadiisii waaray iyo kelmadihiisii iyo shahaado sharaftii la siinayey ilmihii yaraa ee toddoba jirka ahaa muxuu dhahay nebigu sala allahu calayhi wasalam haadaa ibnu abiih kan sow maaragtaan waa wiilka aabbihii aabbihii waayo de wa xawaariyu rasuuliillah waa xawaariyu rasuuliillah iyo halkaa soo taagan buu dhahay kani waa wiilka aabbihii aabbihii baa si toosa ah u dhalay sifooyinkii aabbihii zubayr geesigii muslimiintu u lahaa ayuu ilmahani leeyahay buu dhahay nebigu sala allahu calayhi wasalam sidoo kale walaalayaal da-da isagoo jira ayaa maalin waxaa dhacday nebiga calayhi salaatu wasalaam uu yaro xanuunstay madaxa xanuun dee wakhtigaana markii madaxu dadku uu xanuuno kiniin la cuni jiray ama irbad igu mudo igu duro sidani maysan jirin ee waa la istoobi jiray toobiduna waxa weeye waa dhiig markaa la ururiyo inta aalad lasoo qaato ama koob lasoo qaado ayaa dhiigga markaa meeshii ku xanuunaysa lagu ururinay kadibna makiinad yar baa lagu sarayaa marka dhiiggii wasakhda ahaabaa kasoo baxay nebigana calayhi salaatu wasalaam markaa xujaama ayaa lagu samey waa la toobay nebiga calayhi salaatu wasalam marka dhiig baa ka yimi dhiiggiina weel buu ku shubay wuxuu u yeedhay marka cabdillaahi ibnu zubayr radi allahu canh markaasuu ku dhahay cabdillaahi yow dhiiggan qaad oo soo daadi bannaanka geed cabdilaahi wuu qaaday weelkii dhiiggu ii ku jiray markaasuu fiiriyo intuu istaagay buu fakeray oo wuxuu dhahay ma dhiiggii nebiga sala calayhi wasalam noole dhulka ku noolba dhiiggii ugu sharafta badnaa ayaad ku daafad geynaysa mise qashinbad geynaysa mise meel xashiish yaallabaad ku daadinaysa mise dhul wasakhaysan bad geynaysa oo nijaasaysan ma dhiiggii rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuu fakeray markaa ilmihii isagoo meesha jaaga buu dhiiggii cabbay subxaan allah marka isagoo afka casaan iyo weel gacantii markaa ku haysta koobkii iyo afkana halkan aad moodid ina wax dhiigdhiig ahy kaga eh, hadhsan yihiin ayaa waxaa soo maray salmaan alfarisi radia allahu canh markaasuu ku dhah war maxaa jira lamuu hadlin nebigu salmaan alfarisi uu galay sala allahu calayh wasalam dabadeedna cabdillahi bnu zubayr baa isna soo galay dabadeedna nebigu wuxuu ku uhi calayhi salaatu wasalam war dhiiggii ma daadis markaasuu dhahay cabdillaahi ibnu subayr nebigii ilaahayow haa oo waxaan ku shubay meel aanay weligeed cidi arkaynin nebigu wuxuu ku yihi war dhiiggii miyaad cabtay markaasuu uhi nacam waana cabay rasuulkii ilaahayow sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ku dhahay weylun laka min annaas wa weylun linnaasi mink alla maxaad dadka dhibtay adiguna maxay dadku ku dhibi doonaan ilmo yaroo dhiig cabayo toddoba jira bal subxaanallah qiyaas dadkii way ku dhibayaan buu yidhi adiguna dadkaad dhibaysaa laakiin bushaare weyn buu siiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam bushaare weyn muxuu ku dhahay laa tamasuka annaar ila taxillat alqasam naarta iyo cadaabka kuma taabanaysa buu ku dhahay marka laga reebo taxillat alqasam dhaarta fulinteedii dhaartaasi waa maxay dhaartaas ilaahay baa dhaartay subxaana wa tacaala oo wuxuu ku go'aamiyey dhammaan noolaha ku noole uu nooleeyay oo dhan inay dul maraan maxay jidka siraad ee biriijka markaa dul mara cadaabka jahaname ilaahay baynu ka magaan galnay wa in minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatman maqdiya mid idinka idinka mida ma jirto hadduu jirana waa dul maraya waa ku dul arooraya biriijka waa maraya marka dhaarta ilaahay uu dhaartay uu yidhi halkaa waa wada mari doontaan halkaas waad maraysaa buu yidhi laakiin sidaada kale jidhkaaga taaban maysa cadaab iyo naari marka waa bushaare weynoo loogu bushaareeyey wiilkan marka cabdillaahi bnu zubayr oo uu ah inuu ahluljanno yahay radia allahu canh walaalayaal wiilka kan markii uu yaraa maxay idinla tahay muxuu ku cayaari jiray talow maxay ahayd waxyaalaha magiim buu ciyaari jiray mise facebook buu geli jirayo social media mise kubad buu eryan jiray maya wuxuu ku tababaran jiray fardafuulnimada subxaana allah iyo seefta sida loo qaato ayuu ku tababaran jiray iyo sida cadowga laysaga dhici cilmi badanna wuu bartay oo wuxuu ka dhexla cilmi badan habaryartii caaisha radi canha iyo aabbihii zubayr ibnu alcawaam iyo guud ahaan saxaabadii nebiga sala allahu calayhi wasalam sidoo kale walaalayaal waxa macno badan u siyaadisay dagaalkii mu'ta yacni ghaswatu mu'ta ama sariyatu mu'ta oo ahaa duulaan nebigu uu diray sala allahu calayh wasalam saxaabadiisa oo ay hogaaminayeen saddexdii saxaabiya waaweynaa ee kala ahaa markaa zayd ibnu xaritha iyo jacfar ibn abi taalib iyo cabdillahi ibnu rawaxa saddexdaasiba waxay ahayn saddexdii hogaamiye u kala dembeeyey markaa dagaalkaas ama ghaswadaas ama sariyadaasi saddexdiiba way ku shahiideen goobtaas kadibna waxaa hogaamintii la wareegay dagaalkii mu'ta seeftii ilaahay ee galka la'ayd sayfullahi almasluul khaalid ibn lwaliid almakhzumay radi allahu canhu ardaah khaalid baa markaa gacan ku haynta la wareegay ciidanka muslimiinta kadibna waa kila yimi xeeladii iyo farsamadii caalamiga ahayd ee meel kastoo adduunyada lagu nool yahay looga qiray waana number one all orondawall adduunka oo dhan farsamada iyo xikmaddaas cajiibka ah meel kasta oo lagu barto caskariyadda ama milatariga meel wax lagaga barto waa lagu soo qaataa farsamadii maalinta uu khalid ibnulwaliid seeftii ilaahay galka la-ayd uu uga soo saaray dadkii muslimiinta ah halaaga laba boqol oo kun oo roomaan ah ayaa hal mar afka gashan lahaa dad ka yar laba kun ama saddex kun oo ciidana ah subxaan allah markaa uu dibugurashuu sameeyey ayaa insixaab taasi markaa waa sheeko kale qaabkii uu sameeyey qaab cajiiba bay ahayd oo taariikhda gashay marka waxaa yimi markaa saxaabadii nebiga ayaa waxay yimaadeen magaaladii madiina cabdilaahi ibnu zubayr koox dhallinyaro caruura buu hogaaminaya wuxuu taagan yahay halka lagu soo dhoweeyo ciidanka maxaa lagu soo dhoweynayaa toloma marxaban soo dhowaada maya kumle waxaa lagu soo dhoweynayaa dhagxaan iyo ciid lagu shubayo yaa furaar yaa furaar waa kuwii soo baxsaday baa la leeyahay subxaan allah waa carruurtii magaalada madiina iyo dumarkii iyo haweenkii iyo maatadii oo dhan waxaa la leeyaha furaar waa kuwiinii soo baxsaday farartu min sabiili illah ma waxaa ka soo baxsateen jidkii ilaahay iyo shahaadadiibaa ka soo baxsateen xitaa haweenkii u fiirsada waxay dhadhamiyeen macnaha shahaadadii iyo jihaadka ilaahay dartii loo dagaalamayo waxay haweenkii xitaa u diideen raggoodii inay soo galaan guriga albaabkooda waa laga wada xidhay albaabkii ilaa maayo nebigu uu yimi sala allahu calayhi wasalam waa uu furdaamiyey mooyaane markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi maxay laysu furaar kuwani may soo firdhannin bal bal hum kuraar insha allah may ee eh, way noqon doonaan buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ana fi'atu kulli lmu'miniin anigu waxaan ahay buu leeyahay koox kastooo mu'miniina macooda ayaan ahay marka aniga ayay eh, guushay soo bideen buu yidhi oo xaggayga ay u soo carareen sababtoo ah ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qur-aankiisa ku leeyahy maxay waman yuwallihim yowmaidin duburahu ila mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan ila fi'atin faqad ba'a bigadabin min allahi wama'waahu jahannam wabi'sa almasiir waman yuwallihim yowmaidin duburahu cidda markaa dhabar jeedisa maalinta dagaalka lagu jiro ilaa mutaxarifan liqitaal waxaa laga soo reebayaa dhabarjeedinta ku qaab far farsamaysan ama xeelad ama tactika dagaal u jeediya mooyaane aw mutaxayizan ilaa fia ama inuu ku biirayo koox kale ayaa laga soo reebaya wixii intaa ka soo hora haddaad cararto adoo dagaal ku jira dagaalkaasina uu xaqii uu yahay aad carartid waa marka waa tii dembiyada waaweyneed bay ka mid tahay walciyaadu billah marka nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam kuwani dhabarka markay soo jeediyeen waxay u soo jeediyeen maxay mutaxayizan ilaa fi'a inay ku soo biiraan ciidan kale ciidankay kusoo biireenna waa aniga aniguna waxaan ahay buu leeyahay anaa fi'atu kulli lmu'miniin aniguna mu'miniintoo dhan baan ka mid ahay aniga ayaa insha allahu tacaala igu soo biireen aniguna kooxdii muslimiinta baan ka mid ahay buu leeyahy nebigu calayhi salaatu wasalaam marka halkaa macno cajiiba baynu ka qaadanaynaa wakhtiga waxaa laga yaabaa cabdillahi ibnu zubayr inay daadiisu ahayd siddeed sano jir haddana dhagxaan buu la dul taagnaa saxaabadii oo uu leeyahay si maad u soo firdhataan waxay ahayd ina goobta ku wada dhimataan oo soo wada shahaado qaadataan walaalayaal sanadkii yani sideed sano markuu jiray cabdillahi ibnu zubayr radi allahu canhu ayaa waxa dhacday fatxu makka Eh, magaaladii maka ayaa la furtay uu ka qayb qaybgelay isagoo sideed jir ah dabcan isagu dagaalka kamuu qaybgelin laakiin shaahid buu ahaayo dee aabbihii subayr ibn alcawaam iyo awowgii abubakar asidiiq ayuu hareertiisa la socday halkaana wuxuu arkay qaabkii markaa saxaabadu ay u furanayeen magaaladii weyneeda maka almukarama sidoo kalena de dagaalkii maka ama furashadii maka waxaa ku xigay dagaalkii kale xunayn xunaynna waxaynu naqaanaa waywma xunaynin ida acjabatkum kaharatkum maalintii ay iscajabiyeen saxaabadu ee markaa la jebiyey ee si ba'an loo jebiyey horraantii dagaalka si ba'an baa loo jebiyey saxaabada keliya konton saxaabi ayaa ku soo hadhay nebiga calayhi salaatu wasalaam kontonkana waxaa ka mid ahaa cabdilaahi aabihii zubayr bnulcawaam radia allahu canhu waana ninkii weeraray ninkii lo odhan jiray maalik ibnu cawf oo hogaamiye u ahaa qabaa'ilkii reer bani hawaasin ee nebigu uu ku duulayey sala allahu calayhi wasalam halkana wuxuu ka arkay mar walba wuxuu qaadanaya oo uu dhadhansanaya geesinimada aabbihii iyo saxaabada iyo nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa kalou ka qayb galay xaji nebiga caleyhi salaatu wasalam yani nebigu hal marun buu xajay xajatulwadaac xajkana waa ka qayb galayo oo xitaa markii dambe da'diisu ay weynaatay saddex iyo toddobaatan sannadood buu ku dhintay markaa dee da'diisu aad bay u weynaydo dadku markay u baahdaan manaasikilxaj waajibaadka xajka iyo xaggeeban ka qaadanaa waxay marka usoo noqon jireen cabdilaahi ibnu zubayr sababtoo ah isagoo yar buu ka qayb galay marka dadkii kaba noolayd barnaamijkaa joogay fara ku tirisunbay ahaayeeno dadkii loo soo noqonayey ayuu ka mid aha walaalayaal saxaabigan dhallinyarada ah waxaa kaloo aad ugu ducayn jiray oo duco badan dusha ka saari jiray aabbihii zubayr ibnulcawaam oo aynu garanayno inuu zubayr ka mid yahay tobankii saxaabi ee jannada loogu wada bushaareeyey iyo caaisha umilmu'miniin oo ahayd haweentii ugu khayrka badnayd asidiiqa bintu sidiiqa qisada markaa cabdilaahi ibnu zubeer way dheer tahay taariikh cajiibana wuu leeyahay waana ninkii dowladda dhan aasaasay marka insha allahu tacaala qaybta koowaad ayaan intan kusoo koobi doonnaa inta aynu ku kulmi doonno qaybaha kale ee soo socdana waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmat ullahi wbarakaatu hada wallahu aclam wbilahi towfiiq